ku jira iyo mudaaric iyo amar kala sooc oo gaar u kala qor waxa ka koobaad waaxid janaa alfallaaxu ninkii beeruulaha ahaa wuxuu gooyey qudnahu duntiisii buu jaray wabaacahu wuu iibiyey duntii buu iibiyey uu beerta ka gooyey uma ishtaraa wuxuu soo iibsaday bibacdi hamanihi lacagtii in ka mid ah ayuu ku soo iibsaday maa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahnaa ayuu soo siistay itniin nadara wuu eegay adiflu inankii yaraa ila daa'iri shimbirkiibuu eegay wa huwa isaga oo shimbirku yuxalliqu duulaya fi samaa'i cerka duulaya xagga sare fa axaba wuxuu jeclaaday an yatiira inuu duulo midlahu sidiisoo kale inuu duulo marka e, janaa iyo nadara iyo baaca iyo ishtaraa iyo kuwaasi waa wada ficil maadi talaa tahabad waxaa kacday alcawaasifu dabaylo waaweyn ayaa kacay oo duufaan oo kale ah leylan habeennimay kaceen dabaylahaasi faadfaat waxay baktiisay dabaylu waxay bakhtiyeen almasaabiixa laambadihii iyo faynusyadii waqtalacat waxay rujiyeen oy gooyeen bacda alashjaari dhirta qaar ka midana way jareen habad waa ficil maadi faadfaat waa ficil maadi iqtalacat waa ficil maadi oo maaratay taa u taaniiftii saddexdaba la socoto arbaca sataa wuu weeraray adiibu yeygii baa weeraray cala alghanami adrhigii faftarasa wuxuu qaatay waaxidatan mid buu qaatay adhiga ka mid ah wafara wuu cararay haariban isagoo fakanaya sataa waa ficil maadi iftarasa waa ficil maadi wafara farana waa ficil maadi hamsa udkhul albustaana bustaanka gal wamatic ugu raaxee nafsaka naftaada bimandarihi muuqaalkaaga ugu raaxee walaa tacbad ha ku ciyaarin biashaarihi ubaxyadiisa iyo wa himaarihi midhihiisa ha ku ciyaarin udkhul waa ficil amar wamaticna waa ficil amar walaa tacbad waa ficil mudaaric kuwa hore qudhooda markaan lahayn maa yaxtaaju waa ficil mudaaric yuxalliqu waa ficil mudaaric yatiira waa ficil mudaaric way isku dhex jiraan dabeedna kala sooc sita laa tukir ha badinin min alkalaami hadalka ha badinin tantiq hana ku hadlin bimaa laa taclamu waxaanad garanayn guud ahaan hadalka ha badinin waxaanad garanayn oo aanad aqoonnaha kuba hadlin laa tuktir markaa la yidhaahdo tuktir waa ficil mudaaric tandiqna waa ficil mudaaric taclamna waa ficil mudaaric sabca iqsil yadayka labadaada gacmood maydh qabla alakli intaanad waxba cunin wa bacdahu markaad wax cuntana maydh wa nadif nadiifi asnaanaka ilkahaaga markaad cunto dabadeed walaa tudkhil ha gelinin adطacaama cuntada cala aطacaami cunto kale dusheeda ha gelin oo waxaa looga jeedaa adigoon cuntadii hore kaa bixin cunto dambaha ka daba cunin ilaa aad u gaajooto oo aad u baahato yqsil waa ficil amar nadifna waa ficil amar tudkilna waa ficil mudaaric itniin waa tamriinka labaad <coughs> alif dac waxaad dhigtaa qabla kuli ismin ismi kasta xaggiisa hore min alasmaa'i oo asmaada ka mida alaatiyati soo socota ow bacdahu ama ismiga xaggiisa dambe ficlan ficil dhig oo geli ficil maadiyan ficil tegaya oo yulaa'imu ku habboon ismiga yulaa'imuhu ismiga ku habboon algusnu waa laanta geedka ku taalla azujaaju waa quraaradda alqalamu waa qalimka ashamsu cadceedda alqitaaru tareenka albaxru badda ahamaru midhaha almisbaaxu fayruuska ama laambadda ficil maadi ama xagga hore ka geli ama xagga dambe ka geli ku habboon oo macnihiisa ay isku habboon yihiin ba dac waxaad dhigtaa qabla kulli ismin ismi kasta oo ka mida min alasmaa'i magacyada alaatiyati ee soo socota aw bacdahu ama ismi kasta xaggiisa dambe ficlan ficil dhig jumlo si a noqoto ficilkaasoo mudaarican mudaarica oo yulaa'imuhu ismiga ismiga ku habboon ismi walba ku haboon alriixu dabaysha algubaaru boodhka alhilaalu bisha alinaau weelka almisbaaxu faynuuska ama laamada annahru webiga asafiinatu doonida ama markabka alqalamu qalinka kuwaana ficil mudaaric oo ku haboon macno ahaan ku dar ama ficilka horreysiyo ama ficilka dambaysiiyo alif dac waxaad gelisaa ficlan ficil mudaarican mudaarica في lmakaani meesha alkhaali maran mimaa yaati waxaan soo socda meel bannaan baa jirta meeshaa bannaan ficil mudaaric geli alfa'ratu yacni jiirku min alqiti ayaa inoo qoran waxaa la odhan karaa alfa'ratu takhaafu waxay ka baqanaysaa min alqiti curiga alkalbu wara'a saaxibihi baa inoo qoran aygu yacni saaxiibkiisa xaggiisa dambe halka bannaan waxaa la gelin karaa alkalbu yejri aygu wuxuu socdaa waraa'a saaxibihi saaxiibkiisuu daba socdaa ninkii watay addajaajatu digaagadu kulla yowmin maalin kastaba baydatan xabadbeeda addajaajatu tabiidu waxay dhashaa kulla yowmin maalin walba baydatan xabadbeeda alummu awlaadaha alummu hooyadu turabbi waxay korinaysaa oo ay tarbiyadaynaysaa caruurteeda ba dac waxaad dhigtaa ficlan ficil maadiyan tegey filmakaani meesha alkhaaliya ee madhan oo mimaa yaatii waxa inagu soo socdo ka mida alwaladu alwaladu ilmuhu inanka yaray aljuluusa fadhigiiyo waxaa la odhan karaa alwaladu tacallama aljuluusa inanka yar fadhigii wuu fadhi bartay الrajulu caama fi الnahri oo kale wuxuu ku dabaashay webiga alkhaadimu alxujrata shaqaaluhu qolka yacni alkhaadimu qofka shaqaalihii nadafa wuxuu nadiifiyey alxujrata qolkii buu nadiifiyey caliyun ilaa faransa waxaa la gelin karaa markaa caliyun dahaba wuxuu tegey ilaa faransa dalka faransiiska u tegey arbaca waaxid iiti waxaad keentaa bi khamsi jumalin shan jumladood oo kullu waaxidatin jumlad kasta oo minhaa shantan jumlo ka mida mabduu'atun lagu bilaabay bificlin maadi ficil maadi u horeeyo itniin iiti waxaad keentaa bikhamsi jumalin shan jumladood oo kullu waaxidatin mid kasta oo minhaa shanta ka mida mabduu'atun lagu bilaabay oo loogu horraysiiyey bificlin mudaaricin ficil mudaaric iiti talaata iiti waxaad keentaa bikhamsi jumali shan jumladood oo fii kulli waaxidatin mid kasta oo ka mida oo minhaa ka mida shanta jumlad kastaba uu ku jiro ficlu amrin ficil amar ku jiro khamsa iitii waxaad keentaa biarbaci jumalin waxaad samaysaa afar jumladood oo bikullin mid kasta oo minhaa afartaa ka mida ficlun ficil ku jiro mudaaricun oo mudaaric ah mid kastaba ficil mudaaricihii ka mid yahay baxaysu sibuu ugu jiraa takun ay noqonayso axrufu almudaaricati xuruufta mudaaricadihi fi lafcaali alarbacati afarta ficil ee mudaarica ah mukhtalifatan mid kala duwan waxaad keenaysaa afar jumladood oo mid walba ficil mudaarici ku jiro laakiin xuruufta mudaaricadu kala bedelan tahay afartii mid wuxuu ka bilaabmayaa hamzo midna wuxuu ka bilaabmayaa nuun midna wuxuu ka bilaabmayaa ta midna ya afarta mudaaraceed gelinaysa afarta jumlo mid waliba waa inuu ka bilaabmaa xaraf ka duwanka kale waana afar xarafun afar ficil baana lagaa doonaya yacni waxaad gelinaysaa mid hamzo midna waxaad gelinaysaa nuun midna ta'dii midna ya'dii sita waaxid uktub waxaad qortaa aljumala alaatiyata jumlooyinka soo socda qor dib u qor adugu bacda taqyiiri kulli ficlin ficil kasta waxaad ku beddeshaa maadin oo ficil tegey ah oo fiiha ku jira jumladahan soo socda bificlin mudaaricin ficil mudaarici ku bedel oo waaxid saara alqidaar waxaa socday tareenkii ficilkaa saaray waa maadiga mudaaric ka dhig oo yasiiru mudaaric yasiiru alqidaaru undhe yasiiru alqidaar wuu socdaa tareenku itniin daara asaqru gorgorkii baa duulay yadiiru saqru ayaad ku bedelaysaa markaan talaata saafara waalidii aabbahay baa socdaalay yusaafiru waalidii baad markaa ku bedelaysaa mudaaric u bedel buu ku leeyahy arbaca marida alghulaamu waxaa xanuustay inankii ayaa xanuustay hamsa nasala almataru roobkii ayaa soo da-ay ayaa da-ay sita cadisha waxa oomay azarcu dalagii la beeray iyo maaragtay raashinkii baxayey wuu oomay yani waa roobkii ayaa ka raagay kuwa ficil mudaaricunu bedel ficilka maadi ee ku qoran mid walba mudaaric ka dhig ba uktub waxaad qortaa aljumla jumladaha alaatiyata soo socda bacda taqyiiri kuli ficli mudaaricin markaad ku bedesho kadib ficil kasta oo mudaarica bificlin maadin ficil maadi u rog iminka ficil mudaaric baa qoran laakiin ficil maadi u bedel waaxid yuqaridu wuu ceeya alcusfuuru shimbirkii arada unbay markaa noqonaysaa wuu ceeya itniin yuhmiru albustaanu bustaankii wuu midhaystay dhirtii ku taallay bustaanku way midha yeelatay amara baa markaa noqonaysaa albustaan talaata yabiicu ataajiru albunna wuxuu ninkii ganacsadaha iibinayaa bun yacnii baaca bay markaa noqonaysaa altaajiru albunna ثلاثة أربعة يغسل الولد يديه يعني وحو inaan ka yaraa maydhaya labadiisa gacmood غasل الولد يadayhi bay noqonaysaa marka خaمسة tunadifu albintu ثiyaabaha inantu waxay nadiifinaysaa dharkeedii nadafat albintu ثiyaabaha unbay noqonaysaa sita yajni alfallaaxu wuxuu jarayaa beerwarihii alqudna bintii beertii duntii oo beeray maalan marka yejni unbaa loo bedeli karaya yejni soo maaha jana alfallaaxu wuu jaray oo maadi baa laga dhigay alqudna duntii buu jaray jiim xawil waxaad u beddeshaa almudaarica ficilka mudaaric ee ku jira fi ljumali اlaatiyati jumlooyinka soo socda ilaa ficli amrin ficil amar ka dhig wadbud waxaad ku koobtaa alamra ficilka amar bishakli xarako xarake inta ficil amar u bedesho laakiin xarake axtarimu waxaan xurmaynayaa almucallima mucallimkaan xurmaynaya waaxid atarimu axtarimu almucallima mucallimka waan xurmaynaya waxaad u bedeleysaa markaa ixtarim xurmee almucallima mucallimka laakiin xarakee buu ku leeyahy oo markaad ixtiram tidhaahdo yacnii hamsada hoos dhig xaadana reeb taadana kodhow ra'dana hoosto miinkana reeb saasoo kale u wada harakeen itniin axfadu addarsa casharka waan xafidaya exfid ayaa loo bedelaya addarsa casharka xafid talaata unadifu alxidaa'a waxaan nadiifinayaa kabaha nadif alxidaa'a baynu marsaa nadif alxidaa'a kabaha nadiifi arbaca aqra' fi lkitaab kitaabkaan akriyaya iqra' fi lkitaab baa la odhan karaa marka hamsa ashtagilu fi lxadiiqa waxaan ka shaqeynayaa beerta ishtagil fi lxadiiqati beerta ka shaqee sita andiqu bisidqi waxaan ku hadlayaa runta ayaan anugu ku hadlaya indiq bisidqi runta ku hadal saasoo kale u bedel oo xarakana raaci sabca dac waxaad dhigtaa kulla ficlin ficil kasta oo min alafcaali ka mida ah ficilada alaatiyati soo socota fii jumlatin jumlo ku dar mid walba jumladaasoo mufiidatin jumlo faa'iide leh ah oo macno dhammaystiran leh oo murakabatin laga sameeyey oo ka kooban min halaadi kelimaatin saddex eray iyo fa aghara in ka badan yacnii kharaja wuu baxay yalbasu wuu xidhan yahay tastakhriju waxay yacnii la baxaysaa way maydhaysaa istiraaxa yacnii afcaashaa shanta ah ee halkaa ku qoran mid walba jumlo ka dhig jumladda eh, mid waliba ku jirtaa ha ka koobnaato saddex kelmadood iyadiyo laba kale ama in ka sii badanba itniin haati waxaad keentaa khamsa jumalin shan jumladood keen oo fii mawduucil asadi arrinta libaaxa ka hadlaysa libaax ka sheekaynaysa tabtadi-u waxay ku bilaabaysaa kullu jumlatin jumlad kasta oo minhaa ka mida shanta jumladood bficli maadin ficli tegey shan jumladood oo ka warramaysa libaax arrimaha libaaxa ka sheekaynaya oo mid waliba ka bilaabaysa ficil maadi talaata haati waxaad keentaa khamsa jumalin shan jumladood oo fii mowdici nahri ka bilaabaysa arrinta ka warramaysa webiga oo webi ka sheekaynaysa oo tabtadi-u ay ka bilaabaysa kullu jumlatin jumlad kastoo minhaa ka mida shanta jumladood bificl mudaaricin ficil mudaaric mid walba ka bilaabmaysa arbaca haati waxaad keentaa khamsa jumali shan jumladood oo ta'muru aad ku amrayso fiihaa shanta jumladood tilmiidan arday bikhamsati acmaalin inuu qabto shan howlood iyo shan shaqo oo tartabitu ku xidhan oo xidhiir la leh bilmadrasati iskuulka la xidhiidha shan jumladood oo mid waliba ay farayso ardayga shan shaqo inuu qabto oo kala duwan mid walba shaqo gaaray ka hadlaysaa mid walibana waxay ka bilaabmaysaa waxay xidhiir la leedahay arrimaha madrasada alficlu biictibaari zamani ficilka marka ficilka oo shaqada la qabtay ah marka la eego waktigii la qabtay lagu xisaabtamo alficlu shaqadii la qabtay biictibaari zamani marka la eego lagu xisaabtamo waktigii la qabtay saddexaas uu kala qaybsamaya maadin ficil tegey mihaalun tusaalihiis waxa wey waqafa wuu istaagay daaca wuu lumay shaygii oo marka alaabi lunto ama wax lumaan jaraa wuu cararay intuba waa maadi mudaaric baa ku xigo mid jooga ama soo socdaa mihaalun tusaale albasu waan xidhanayaa nalcabu waanu ku ciyaaraynaa yentabihu wuu toosay ta'akulu way cunaysaa amrun midna waa amar mihaal tusaale ahaan acim cunto sii nadif nadiifi tamahal yani aayar soco oo kale marka qoyar tamahal fi sayr oo kale socodka aayar soco markaa saddexaas u kala baxaa alfaacil halkana waa faacilkii oo kii shaqada qabtay ah ficil waliba faacil buu leeyay shaqo kastoo dhacday cid qabata ayay leedahay faacil baa markaa la yidhaahdaa alamhilatu tusaalayaasha daara waxaa duulay waaxid daara itniin jara alxisaanu faraskiibaa cararay talaata lacib alwaladu inankiibaa ciyaaray arbaca yacuumu samaku kalluunkiibaa dabaalanaya badda khamsa yalsacu albacuudu kaneecadii baa qaniintay ama qaniinaysa sita taakulu lbintu way cunaysaa inantii albaxdu haddaba faallayn alamhilatu saabiqa tusaalayaasha hore kulluhaa dhammaantood jumalun horta waa jumlooyin wa kullu jumlatin jumlad kasta oo minhaa ka mida jumlooyinkaa hore ee lixda ah tatakawanu waxay ka samaysan tahay oo ay ka kooban tahay min ficlin magac iyo wasbin min ficlin shaqo wasbin iyo magac mid waliba waxay ka koobantahay tahay ficil iyo magac ficil oo shaqo la qabtee iyo magaca oo kii shaqada qabtay kii shaqada qabtay buu tilmaamaya magacu shaqada ma qabto laakiin musamaha uu magaca u yahay ayaa shaqada qabta waidaa baxasnaa haddaba haddii aynu baadhno oo faallayn iyo falanqayn ku samayno iyo faragelin fi lamhilati alaaثati اluulaa tusaalayaasha saddexda ah ee hore naraa waxaynu arkaynaa oo ogaanaynaa anna aladii kii daara duulay huwa isagu waa ka duulaye alcusfuuru waa shimbirka waladii ka jalaa cararay huwa isagu ka cararay alxisaanu waa faraska waladii ka laciba ciyaaray huwa isagu alwaladu waa inanka fa yakuunu wuxuu noqonayaa kolkaa alcusfuuru shimbirka huwa isagu alladii facala sameeyey adayraana duulimaadka oo shaqadii la qabtay ah ka qabtay waa shimbirka walxisaanu farasku huwa isagu farasku waxa weeye aladii ka facaal qabtay aljariya orodka faraskaa qabtay shaqada la qabtayna waa orod walwaladu inanka huwa isagu aladii waa ka facala sameeyey allaciba ciyaarta ka sameeyey weeye shaqaduna waa ciyaarta la qabtay walidaalika sidaa daraaddeed hadday saddexdaasi yihiin kuwa shaqada aynu sheegayna qabtay yusamaa waxaa lagu magacaabaa kullu waaxidin mid kasta oo ka mida min haadihi tan alasmaa'i magacyada ah ahalaaثati ee saddexda ah faacilan shaqada kii qabtay baa la yidhaahdaa wakadaa saasoo kalaa yuqaalu la odhanayaa fii baqiyati اlamhilati tusaalayaasha saddexda hadheena waa saasoo kale uun oo samaga oo kalluunkii waa ka dabaasha sameeyey kaneecadu waa ta qaniinyada samaysay inantu waa ta cunitaanka samaysay saasaa kuwa kala waidaa nadarnaa haddaan eegno ilaa kulli ismin magac kasta oo ku jira fi lamhilati asaabiqa tusaalayaasha hore wajadnaahu waxaan ku ogaanaynaa ismi kasta waxaynu ku ogaanaynaa masbuuqan in laga horreysiiyey bificli inay shaqa ka horreyso waa shaqadu qabtay baa ka horreysa wawajadnaa waxaan helaynaa ogaanaynaa aakhirahu ismigaa xaggiisa dambana marfuucan in la goday markaynu saa u ismigaa waxaa soo baxayaa laba arimood mid walba ficil iyo shaqaa ka horeysa mid walbana waa la goday markaa ficilku waa shaqadii magacan qofka lehi ama cidda lehi ay qabatay alqaacida tanna waa gundhigii iyo saldhigii faacilka inaynu soo koobno macnihiisana aynu fahmno aynu u samayno maaragtay tilmaan iyo xad wax la yidhaahdo alfaacilu ka shaqada qabtay ismun waa magac marfuucun la godo taqadamahu uu ka horeeyo ficlun shaqa ay ka horayso wadalla wuxuu tilmaamaa magacaasi wuxuu tilmaamaa cala aladii kii facala alficla shaqada qabtay magacu waxba ma qabto laakiin ka uu magaca u yahay ayaa shaqada qabtay inaan marka idhahdo alطaa'ir ama alcusfuur haddaynu nahno oo idhahdo taara alcusfuur cusfuurku waa cayn iyo saad iyo fa iyo wow iyo raa iyagu waxba ma qabtaan kuwa halkaa ku qorani laakiin ka ay magacow yihiin oo shimbirka laftiisii ah ayaa duulimaadka sameeya marka waxay tilmaamayaan kii shaqada qabtay wuxuu ahaa alfaacilu ka shaqada sameeyaa ismun waa magac marfuucun la godo oo taqadamahu ficlun shaqa ay ka horayso waa shaqadii uu qabtay magacaasi wayadullu wadalla waxaanu tilmaamaa yacnii magacaasi wuxuu tilmaamaa magaca godan ee ficilku ka horeeya caladadii kii facala qabtay alficla shaqada qabtay ayuu mid walba tilmaamaya oo marka la yidhahdo maalan jara alxisaanu alxisaanu waa ismiga tilmaamaya kii shaqada qabtay oo faraskii buu tilmaamaya tamriinaad la elisiyo waxaad ka soo saartaa alfaacila faacilka kala soo bax min kulli jumlatin jumlad kasta oo ka mida min aljumali jumlooyinka alaatiyati soo socota mid walbo faacilka ku jira ka soo saar saaxa diiku waxa ciyey diiggii adiiku waa faacilkii ah jaaءa abiibu waxa yimid dhakhtarkii aabiibu waa faacilkii ah oo imaatin sameeyey ishtacala ishtaqala waxaa shaqeeyey alcaamilu shaqaalihii alcaamilu waa faacilkii shaquu qabtay kolkaa waqafa hawru dibigii baa istaagay athawru waa faacilka shaqadu qabtayna waa taagnaan laciba alawlaadu wax ciyaaray caruurtii alawlaadu waa faacilkii shaqada qabtay shaqaday qabteenna waa ciyaar zaraca alfallaaxu beerwalihii baa beeray alfallaaxu waa faacilkii shaqadu qabtayna waa beeritaan bakaa waxaa ooyey adiflu ilmihii yaraa adiflu waa faacilkii shaqadu qabtayna waa oohin ladaqa waxaa qariday asocbaanu maskii baa wax qaniinay asocbaan waa masku waa faacilkii wuxuu qabtayna waa qaniyu xadara alghaa'ibu kii maqnaa baa yimid alghaa'ibu waa faacilkii wuxuu sameeyeyna oo ka maqani sameeyena waa imaatin itniin dac waxaad dhigtaa faacilan faacil dhig oo ku dar likulli ficilin ficil kasta oo ka mida min alafcaali ficilada alaatiyati soo socota adigu ficil ku dar waqada nabaxa wuu ceyey aygii oo kale yadxaku wuu qoslayaa yabkii wuu ooyayaa nadaxa wuu hardiyey marka maata dibida oo kale waa hardiyeyso yashrabu wuu cabbayaa cadasa wuu hindhisay saafara wuu socdaalay yarkab wuu fuulay ficiladaa mid kastaba u samee adigu faacil iminka faacilkii lama socday talaata dac waxaad dhigtaa alasmaa magacyada alaatiyata soo socota fii jumalin jumlooyin ku dar bxayثu sibaad ugu daraysaasi yakunu uu noqdo kullu waaxidin mid kasta oo minhaa magacyadan ka mid ihi faacilan inuu isagu noqdo jumlada aad ku daraysa waa inuu faacilo noqdaa mid wal oo ka mida ismidan soo socota kolka atilmiidu ardayga athaclabu dacawga alrajulu ninka safiinatun dooni ama markab annamlu quraanjada naxlatun shinni alkhaadimu shaqaale aljundu ciidanka waa ciidanka askarta oo kale markaa waxaad samaysaa mid walbo jumlo ku dar ismi kastaba jumlo ku dar waa sideed ismi mid kastaba jumlo ku dar laakiin mid waliba waa in isagu faacil jumlada ka noqdaa oo kii shaqada qabtay uu noqdaa arbaca kawin waxaad samaysaa min alkalimaati erayada alaatiyati soo socota jumalan jumlooyinka samee mu'alafatan ka kooban oo ka samaysan maxay min ficlin wa faacilin ficil iyo faacil mulaa'imin ku habboon lahu mid kasta oo maaragtay ka mida ah erayadan mid ku habboon u doon qaar waa ficil qaarna waa asmaa ka ka ficil ka ismi baa loo doonaya ka ismigana ficil baa loo doonaya sahla yani farasku wuu dananay nadaxa wuu hardiyey atilmiidu ardayga aljamalu awrka ataajiru ninka ganacsadaha ah shakaa wuu cawday baaca wuu iibiyey baraka wuu fadhiistay gaar ahaan marka geelu fadhiista baraka wuu fadhiistay almariidu qofka buka alkharuufu wanka alxisaanu faraska xafida uu xafid dusuu ka qabtay way isku dhex jiraan qaarna waa ficilo qaarna waxa weeye waa asmaa dabeedna waxaad ka dhigtaa jumlo ka kooban ficil iyo faacil oo isku haboon ka ficilkaana faacilkii ku dar ka ismigaana ficilka u keen kown waxaad samaysaa sita jumalin lix jumladood oo tashtamilu ay koobayso kullu waaxidatin mid kasta oo minhaa ka mida jumladaha calaa faacilin mid waliba faacil ay koobtay wayakuunu lficlu ficilkuna uu yahay mudaarican mudaaric yahay fi halaai aluulaa saddexda hore ficilka mudaaric ka dhig ilaa waa lixe waa maadiyan ficil maadi ka dhig fi halaai haaniyati saddexda jumladood ee dambana ficilka ku jiraa ha noqdo ficil maadi saddexda horena ha noqdo ficilka ku jiraa ficil mudaaric lixdaas samee tamriin kana waxa weeye laylis fil inshaa'i xagga curiska waa curis iyo hal abuur uu samaynayo qofku isagu uu hindisayo waaxid haati waxaad keentaa khamsa jumalin shan jumladood keen oo mawduucahaa waxay ka hadlayaan iyo arrinkay ka warramayaan uu yahay alfallaaxu nin beerwalo ah wajcal waxaad ka dhigtaa alfallaaxa ka beerwalahay ka warramayaanna faacilan faacil ka dhig oo shanta jumlad waxay ka warramayaan kolkaa shaqo uu isagu qabtay ama arrin isagu uu leeyahay oo uu faacil ka yahay bay tilmaamayaan itniin haati keen khamsa jumalin shan jumladood keen oo mowduuc ahaa waxay ka warramayaan uu yahay alfaratu jiir bay ka warramayaan jiir bay ka warramayaan shanta jumladood wajcal waxaad ka dhigtaa alfarata jiirka waxaad ka dhigtaa faacilan faacil ka dhig dabadeedna sidaasi ayaa waxaa samaysmaya haddaad tobankaa jumladood ka hadasho waa tacbiir ama waa inshaa hal abuur adugu aada samaysabaa hadalkii ka soo baxay marka si isku haba si habaysan loo qoro sabca tamriin fi lcraab iminkana waa laylis xagga icraabta la xidhiidha waaxid namuudaj kani waa horta waa tusaale lagu siinaya saad wax u ciraabayso xadara alghaa'ibu waxa yimid kii maqnaa waxaad odhanaysaa markaa xadara waa ficlu maadi alghaa'ibuna waa faacil marfuucun waa kii imaatinka sameeyey oo la goday markaa waxaad tidhahdaa ay tiniin yatiiru dubaabu waxaa duulaya duqsigii yaiiru ficil mudaaricun weeye waa ficil mudaaric adbaabuna faacilun marfuucun waa faacil ee la goday ba acrib aljumlatayni alaatiyatayni waxaad icraabta haddaba labada jumle soo socda aduu icraab tusaalihiina waa lagu siiyey waxtaa markaa faada waxaa butaacay oo fatahay annahru webigii yaa fatahay yarbaxu attaajiru waxaa faa'iidey ninkii ganacsadaha ahaa faada waa ficil maadi waa intuu kuu qoray annahru waana faacilu marfuuc isaguna weeyaan yarbaxuna waa ficil mudaaric attaajiruna waa faacilu marfuucun sidaa yacnii adna markaa u ciraab almafcuulu bihi kanna waa kii wax lagu sameeyey ama wax loo geystay baa la yidhahdaa almafcuulu bihi kii wax lagu sameeyey hadduu faacilku kii wax sameeyey ahaa mafcuulu bihiguna waa k faacilku wax ku sameeyey alamhila tusaalayaal waaxid shadda wuxuu jiiday atilmiidu ardaygu alxabla xadhiggii buu jiiday shaqaa la qabto waa jiiditaan ka wax jiidayna waa faacilka waa ardayga ka wax ka la jiiday waa xadhigga waa mafcuulu bihi buu noqonaya itniin dawat way laablaabtay oo way duubtay albintu inantii waxay laalaabtay athawba maradii ficilka la qabtay waa laablaabid faacilka qabtayna waa inanta kallaalaabidu ay ku dhacday mafcuul bihiguna waa marada talaata akala wuxuu cunay addi'bu yeygu alkharuufa buu cunay shaqada la qabtay waa cunitaan faacilka qabtayna waa yeyga mafcuulka lagu qabtee la cunayna waa wanka arbaca yarbaxu wuu faa'iidey wuxuu faa'iidey asaabiqu kii dheereeyey jaa'isatan abaalmarin buu helay oo macaash ficilka la qabtay waa faa'iido in la helo oo qofku faa'iido sameeyo asaabiquna waa faacilkii qaatay faa'iidada helay jaa-izatanna waa wixii uu helayoo waa kii la faa'iidey oo waa mafcuulkii khamsa yasiidu athaclabu wuxuu u gaadhsaday oo uu qabsaday dacwgii dajaajatan diga digaagad buu qabsaday marka yasiidu waa ugaarhsi oo waa ficilkii la qabtay faacilka wax ugaarhsada waxaa weeye waa athaclabu mafcuulka la ugaarhsaday ee la cunayna waxa weeyaan digaaga sita yabiicu alqasaabu wuxuu iibinayaa hilibluhu allaxma hilib buu iibinayaa yabiicu waa shaqada la qabanay waa iibin alqasaabu oo ka hiliblihina waxa weeye waa faacilkii allaxmana waa mafcuulkii waa kala iibinayo albaxdu haddaba faalaynaya sharaxa kullu jumlatin jumlad kasta oo ka mida min aljumali asaabiqa jumlooyinka hore murakabatun waxay ka kooban tahay oo laga sameeyey ama laga koobay laysaga keenay min ficlin waaxidina ficil keliya iyo wa min ismayni laba magac ayay jumlad kastaa ka samaysan tahay alismu magaca alawalu hore huwa isagu aladii waa kii samaynaahu aynu ku magacownay faacilan aynu nidhi lianna alficla ficilku iyo shaqadu sadara wuxuu ka soo baxay ka soo fulay canhu isaga ka shaqada uu ka soo fulay shaqadu wey ee shaqadan sameeyey wey dabeedna faacilan oo kii falsameeyaha ahaa ama shaqada qabtay weeye falficlu ficilka wahuwa ficilkaasi falficlu shaqada wahuwa shaqadaasi ashaddu waa jiiditaanka alladii jiiditaankii xasala ka yimid ee ka dhacay min atilmiidi ardayga ka dhacay waqaca wuxuu ku dhacay cala alxabli xadhiguu horta ku dul dhacay oo kala jiiday waa xadhigga alxablu waidaa baxasnaa haddaba haddii aynu baadhno fi lamhilati tusaalayaasha ahalaaثati saddexda a aluulaa ee hore ra'aynaa waxaanu aynu arkaynaa ogaanaynaa ana alisma magaca ahaaniya ee labaad fii kulli mihaalin tusaale kasta wahuwa kaa labaad waxa weeye alxablu waa xadhigga ahawbu waa marada alkharuufu waa wanka huwa isagu alladii waa ka waqaca uu ku dhacay alficlu shaqadu ay ku dhacday calayhi dushiisa oo ismiga labaad baa jumlooyinka aynu soo sheegnay jumlad kasta ismiga labaad waa kay shaqadu ku dhacday falficlu ficilka wahuwa ficilkaasi ama shaqadu waa ashaddu jiiditaanka jiiditaanka alladii ka xasala ka yimid min atilmiidi ardayga waqaca wuxuu ku dhacay oo la jiiday cala alxabli xadhig watayu laalaabidda alladii laalaabida facalathu lbintu inantu ay samaysay waqaca cala hawbi maradu ku duldhacay oo la laablaabay waalaklu cunida cuntada iyo cunitaanka alladii cunitaanka sadara ka yimid min adiibi yeyga ee yeygu sameeyey waqaca cala alkharuufi wankuu ku duldhaco wankaa la cunay haddaba watilmiidu ardayga iyo walbintu inanta iyo wadi'bu yeygu kullu waaxidin mid kasta oo min haadihii saddexdaa ka midihina faacilun waa mid shaqo qabtay oo ardaygu waxbuu jiiday inantu waxbay laablaabtay yayguna waxbuu cunay mid walba shaqu qabtay waa faacil waalxablu xadhigga wathawbu marada waalkharuufu wanka kullu waaxidin mid kasta oo min haadihi saddexdaa ka midana waqaca calayhi mid walba waxaa ku dhacay alficlu shaqaa ku dul dhacday wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa kan shaqadu ku dhacday mafcuula bihi kii wax loo geystay baa laydhahaa wakadaalika saasoo kalaa yuqaalu la odhanayaa fii baqiyati اlamhilati tusaalayaasha inta ka hadhay saddex baynu sharaxnay saddexda kalena waa la miduun alqaacida waidaa ta'amalnaa haddaba haddaynu u fiirsanno awaakhir alasmaa magacyada xaggooda dambe allatii magacyada tadullu tilmaamaysa cala almafcuuli bihi ka wax loo geystay ee asmaada tilmaamaysa haddaynu xaggooda dambe eegno wajadnaaha waxaynu helaynaa asmaadaasoo oo ogaanaynaa ku ogaanaynaa mansuubatan in la kor kordhabe baynu ogaanaynaa haddaba alqaacida gundhigii iyo saldhiggu waxa weeye almafcuulu bihi waa qaacidadii sideedaad eanu soo marnay almafcuulu bihi mafcuulu bihiga ama ka wax loo geystay ee shaqa ku dhacday ismun horta waa magac mansuubun oo la kor dhabo oo waqaca calayhi uu ku dhacay isaga dushiisa ficlulfaacili kii shaqada qabtay shaqadii uu qabtay ka ay ku dul dhacday ayaa ladhadaa ayaa la yidhahdaa almafcuulu bihi tamriinaad waa laylisyo istakrij waxaad soo saartaa ood soo baxdaa almafcuula bihi mafcuula bihiga soo saar min aljumal alaatiya jumlooyinka soo socda ka soo saar mazaqa wuxuu jarjaray alghulaamu inankii alwaraqa warqadii buu googooyey warqada ayuu googooyey alwaraqa mazaqa waa ficilkii maqad algulaamuna waa faacilkii googoynta sameeyey alwaraqa waa mafcuulu bihigii googoynta ku dhacday itniin xalabati alfataatatu inantii waxay listay albaqarata xalaba waa ficil maadi alfataatu waa faacilkii qabtay lisitaanka albaqaratana waa mafcuulu bihigii la lisay weeyaan talaata ayqada wuxuu toosiyey alracdu onkodkii dhacay onkodkii cerku onkoday annaa'ima kii hurday ayqada waa ficil maadi alracduna waa kii faacilka faacilkii wax qabtay weeyaan ee toosinta sameeyey annaa'imana waa mafcuulu bihigii talaata akala alximaaru wuxuu cunay dameerkii alfuula fuulkii buu cunay akala waa ficil maadi alximaarna waa faacilkii wax cunay alfuulana waa kii la cuna waa mafcuulu bihigii hamsa sanaca wuxuu sameeyey annajaaru kii nijaarka ahaa kursiyan kursi buu sameeyey sanaca waa ficil maado waa shaqadii la qabtay waa samayn annajaarna waa faacilkii waa kii shaqada qabtay kursiyanna waa kii la sameeyey samaynta ku duldhacday oo waa mafcuulu bihi sita ramaa assayaadu wuxuu tuuray kii ahaa ugaadhsaduhu ashabakata shabakadii waa ugaadhsadaha kalluunka hadiyo jeer ugaadhsada badduu ku tuuray si uu kalluun ugu soo qabto markaa ramaa waa ficil maadi asayaaduna waa faacilkii tuuritaanka sameeyey ashabakatana waa mafcuulkii la tuuray shayga la tuuray waa shabakada sabca dabakhat dabakhat waxay karisay almar'atu gabadhii alطacaamu dabaka waa ficil maadi taaduna waa taa taaniis almar'atuna waa faacilkii karinta samaysay adacaamana waa cuntadii la sameeyey ee karintu ku dhacday oo waa mafcuulu bihi tamaaniya absara arajulu ninkii wuxuu arkay alhilaala bishii buu arkay absara waa ficil maadi oo waa wixii la qabto araga arajuluna waa faacilkii alhilaalana waa da waxaad dhigtaa itniin da waxaad waa layliska labaad bay ka dhigan tahay iyo layliska koobaad da waxaad dhigtaa alasmaa magacyada alaatiyata soo socota fii jumalin jumlooyin geli bixaydu sibaad ugu daraysaa jumlooyinka yakuunu uu noqdo kullu waaxidin mid waliba waa inuu ahaado oo minhaa ka mida magacyadan soo socda mafcuulan bihi waa inuu noqdaa asocbaanu waa maska annaafidatu waa daaqada alxidaau waa kabaha kitaaban waa kitaab alxadiiqatu waa beerta albalxu waa timirta cusub ee geedka ku taalla markay huruud noqoto alfarasu waa faraska almaaw waa biyaha kuwaa waxaad ku dartaa jumlo laakiin mid waliba waa inuu mafcuulu bihi noqdaa talaata yacni tamriinka saddexaad dac waxaad dhigtaa mafcuulan bihi mafcuulan bihi geli munaasiban ku habboon likulli jumlatin jumlad kasta oo ka mida min aljumali alaatiyati jumlooyinka soo socda jumlad kasta oo ka mida ficli ku habboon adugu ku dar dac waxaad ku dartaa dac ku dar mafcuulan bihi ku dar yacni mafcuulu bihi ku dar ficil ma aha mafcuulu bihi ku dar munaasiban ku habboon likulli jumlatin jumlad kasta oo ka mida min aljumal alaatiya jumlooyinka soo socdaa waxaad ku dartaa mafcuulu bihi ku habboon maalan akala wuxuu cunay alqadu currigii baa kuu qoran waxaad ku dartaa maalan alfa'rata jiir buu cunay markaa mafcuulkii wuu kugu darsamaya yasracu wuxuu beerayaa alfallaaxu beerwalihii ashaciir haddaad tidhaahdo <coughs> heed buu beerayaa wuu kuu buuxsamayaa mafcuul ku dar buu ku leeyahy yabni wuxuu dhisayaa albana ustaadkii yani albeyta gurigii buu dhisaya haddii la yidhaahdo iyana mafcuulkii wuu kuugu jiraa arbaca mazaqa alwaladu alwaraqa wuxuu googooya ama alkitaaba kitaabkii wuu jarjaray mafcuul bihigii markaa wuu kuugu jiraa hamsa takhiidu lbintu inantii way tulaysaa sita kasara alhawaau dabayshii waxay jebisay haddaad taa azujaaja quraaradii waad heli karaysaan sabca yanshuru annajaaru wuxuu wuxuu jeexayaa meeshaar ku jeexayaa kii nishaarka ahaa allooxa haddii la idhaahdo waa way noqonaysaa sabca yabiicu albadaalu yacni ninkii badaalka ahaa waa qofka yani haddi sheer cuntada iibiya ilaa badaal ka cuntada iibiya wuu iibinayaa hamsa hasalat ilmar'atu gabadhii way maydhay athawaba haddaad tidhahdo waa la mid markaa ereyadaana jumladahaana mafcuulu bihi ku dar arbaca tamriinka ama leyliska afraad dac faacilan faacil ku dar ومفعuuلا bhi mafcuul bihi ku dar لكuلi فicلin فicil kasta oo ka mida min الأفعاaل الآaتiyaةi ficilada soo socda mid walba ficil mid walba faacil iyo mafcuul u uh, samee ficilkunbaa yaala faacilkiina iyo mafcuulinka ku dar adug qaطca wuu jaray nadafa wuu nadifiyey akla wuu cunay yaxmilu wuu sidaa u qaaday yaqsilu wuu maydhayaa ixtarama wuu ixtiraamay caaqaba wuu ciqaabay yaxfadu wuu xafidsan yahay waa sideed ficil dabeedna mid walba faacil iyo mafcuul ku dar khamsa waa layliska shanaad ijcal waxaad ka dhigtaa axad alismayni labada magac midkood alladayni labada magac ee beyna qowsayni labada qaws udhexeeya labada qaws udhexeeya labada qaanso ee ku jira yacni labada qaws ku dhex jira faacilan faacil midkood ka dhig wal aakharaka kalena mafcuulan bihi ka dhig fii jumalin mufiidatin jumlooyin faa'iidana ku dar oo mid labada wada socda ee meel wada qoranba midna faacil ka dhig midna mafcuul ka dhig waxaa halkan kugu qoran alwaladu almaa oo kale haddaad taa shariba alwaladu almaa biyihii buu caba inanku saa la doonaya ku noqonaya asafiinatu alhawaa iyadana waxaad ka dhigtaa ficil iyo waxaan ujeedaa faaciliyo mafcuul ka kala dhig alhiru allaxma yani waxa weeye alhiru allama yani curigii hilibka haddaad ta akla hiru allaxma way ku noqon karaan alrisaalatu ama arisaalata alkhaadimu waxaad haddaad wasalat arisaalatu alkhaadima way gaadhay wasalat alrisaalatu alkhaadima shaqaalihii way gaadhay warqadii oo kale iyo fariintii way noqonaysaa yacni markaa adugu labadaa midna mafcuul ka dhig midna faacil ka dhig الغزال الأسد يعني أكل الأسد الغزال لباحي وحعوني قرنوتي ويكون غانيسا فعل مفعولية فعلوا ما تكرر لقيسا التلميذ الدرس حفظ التلميذ الدرس أرضي قوح حفظه عشركي وضع من كرتاب ستة وليلسك اللحاد هاتي واحد كانت أربعة جملين أفر جملدود ويكون ويهي المفعول به مفعول به وفي الأولى تهري من الإنساني uu dadka ka mid yahay mafcuulu bihigeedu waa inuu ahaadaato hore yacni dad wa fi haaniyati ta labaadna mafcuulu bihigu min alxayawaani noolaha kale een dad ahayn waa inuu yahay wa fi haalisata saddexaadna min annabaati waa inuu dhir noqdo mafcuulkeedu oo fi alaakhirati ta u dambaysana min aljamaadi wax aan noolayn waa inuu noqdo ma noole waa maxay kolka waa afar jumladood oo maaragtay mafcuulu bihi lagu daraya mid walba ta hore mafcuulu bihiga lagu darayaa waa qof yacnii magaca dad buu noqonaya ta labaadna magac xayawaan noola ah oo aan dad ahayn ta saddexaadna waa dhir ta afraadna waa wax manoola ah oo dhirta inta badan waxa nool baa lagu daraa marka dambe ha la sii qaybiyo sabca tamriin fi linshaa imikana waxa weeye waa laylis hal abuurka iyo cuniska ku saabsan waaxid haati keen khamsa jumalin shan jumladood keen oo takuunu ay tahay kelimatulqamxi ereyga alqamxi oo qamadinkii ah fii kullin minhaa jumlad kasta oo shantaa ka mid a ah, mafcuulan bih uga dhig shan jumlo oo kala duwan keen oo mid walba mafcuulu bihigeedu qamxi ereygaa yahay oo macno kala duwana itniin haati waxaad keentaa khamsa jumalin shan jumlo keen oo takuunu ay noqoto jumladaha kelimatulqudni ereyga dunta la yidhaahdaa uu yahay fii kullin minhaa jumlad kastoo shantaa ka mida mafcuulan bihi uga dhig oo waxyaabaha la doonayo markuu ardaygu in badan ka shaqeeyo waxaa laysiyaa waxaa aada ugu dhib yaraanaya luqaddii iyo barashadeedii iyo wixiiba aada ugu fuudaanaya tamriin fi lcraab iminkana waa laylis xagga icraabta ah namuudaj marka hore waa tusaale lagu tusayo saad u ciraabi doonto waaxid jamala xamala aljamalu xamala aljamalu awrkii wuxuu qaaday alxadaba xaabadii buu qaaday awr marka xamala waa ficil maadi saasaad u ciraabaysaa kuwa dambana waa ficil maadi aljamaluna waa faacil marfuuc waa faacil godan alxadabana waa mafcuul bihi mansuub waa mafcuulkii wax lagu sameeye la qaaday oo la kor dhabay itniin yaakulu wuxuu cunayaa addiibu yeygi wuxuu cunayaa ashaata neef adhiya yaakulu waa ficil mudaarabaad markaa odhanaysaa addiibuna waa faacil baad odhanaysaa ashaatana waa mafcuul bihi yaakulu waa ficil mudaaric addiibuna waa faacil marfuuc la goday ashaatana waa mafcuul bihi mansuub oo la kor dhabay ba markaa kuwaa isagaa ceraabay kuwan soo socda wactaa saada alghulaamu wuxuu soo ugaadhsay inankii samakatan kalluun markaa saad waxa lo waa ficil maadi mabniyun cala alfatxi waxaa lagu bineeyey fatxaa lagu bineeyey aldaahiri cala aakhirihi haddaad dheeraynayso fatxadaa ka muuqatu ku binaysan yahay alghulaamuna waa faacil marfuucu bilficli waa faacil ficilku godayo wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu cala aakhirihi calaamada godaalkiisuna waa damada ka muuqataa samakatanna waa mafcuulu bihi mansuubu bilficli ficilkaa kordhabaya wa calaamatu nisbi alfatxatu adaahiratu calaa aakhirihi waxa weeye calaamadda kordhawna waa fatxada ka muuqata tajmacu albintu inantu waxay ururinaysaa alazhaara ubaxyada waxaad oranaysaa tajmacu waa ficil mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasib waljaazimi wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu albintuna waa faacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi adamatu adaahiratu calaa aakhirihi الأزهار مفعول به منصوب وعلامة نسب الفتحة الظاهرة على آخره والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق